بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والكتابة مستحبة halkan wuxuu kaga waramayaa kitaabada ama addoonka la idhaahdo almukaatab waynu soo sheegnay darsigeennii shalay ayaynu kaga soo waranay addoomaha noocyada ay yihiin marka kaa mukaatabka waynu tilmaamay waxaynu nidhi waa ka lacag lagu qoray ee lagu yidhi iska soo bixi waana lagu xoreynaya xoren ore xoreyntiisii ayaa waxa ku xidhan inuu lacag iyo adduun iska bixiyo iyo ku xidhan kaas ayaa la yidhahaa marka kolba qeyb uu bixinaya sn arki doona insha allahu kolba qeyb buu bixin doonaa markuu dhammaystiro iyo waxa uu noqonayaa xor buu noqonaya kaasuu inooga warramaya wuxuu uhi sheekhu raximahullah walkitaabatu kitaabadu addoonkii in mukaatabeeyo oo adduun lagu qoraa mustaxabatu mid la suneeyey weeyaan idaa sa'alaha alcabdu addoonku marka uu weydiisto kitaabada marka weydiisto wa kaana ma'muunan uu yahayna mid ma'muuna oo aamina muktasiban sidoo kalena shaqaysanaya walaa tasixu asixi mayso kitaabadii ilaa bimaalin maal mooyaane maalkaasoo macluumin la garanayo wayakuunu waxa uu noqonayaa maalku mu-ajalan mid dib loo dhigay ayuu noqon doonaa ilaa ajalin macluumin ilaa madal la isla garanayo oo macluum oo la garanayo aqaluhu ay ugu yar tahay najmaani laba waqti ugu yar yihiin wa hiya kitaabadu min jihati sayidi sayidka xaggiisa laasimatun mid laasima weeyaan wa min jihati lmukaatabi mukaatabka dhinaciisana jaa-izatun wa caqdi jaa-iza falahu waxaa u sugnaaday mukaatabkii faskhuhaa kitaabadii inuu fasakho mataa shaa-a markii uu doono walilmukaatabi mukaatabka waxaa usugnaaday atasarufu tasaruf baa usugnaaday inuu xoolaha kutasarinu ku tasarufo fii maa fii yadihi waxaa gacantiisa ku sugan oo min almaali maal ah wayajibu cala sayidi sayidka waxaa ku waajibayaa an yadaca canhu inuu ka dejiyo min maali lkitaabati maalki maalka kitaabada xaggiisa maa shay inuu ka dejiyo yastaciinu bihi ugu kaalmaysto calaa aadaa'i nujuumi alkitaabati kitaabada nujuumteeda gudashadeeda markaasi inuu wax u kaalmaysto ayuu ka dejin doonaa walaa yactiqu xorayn maayo ama walaa yuctaqu la maayo ilaa biaadaa'i jamiici lmaali maalka oo dhan oo bixiyo mooyaane maalka gebigiisi uu iska wada bixiyo mooyaane ma xoroobay waay horta wuxuu inoo sheegay kitaabada xukunkeeda soo ma waa maxay mustaxab wlkitaabatu mustaxabatun lakin waa goorma ya idaa sa'alaha alcabdu hadduu kuweydiisan waayo ka may hadduu kuweydiisto markaa musta haduu ku yidhaahdo addoonku waxaan doonaya inu xor noqdo adduunaan iska bixiyo ku qor iska soo bixi ku dhawaayo xor baati inaad lacag ku qortid oo lacagta intaa lag iska soo bixi inuu qofku ku qoro addoonkiisii adduun u iha iska soo bixi iyo inuu ra-san buu xoreeyo isago waxba baan ku qorinba oo lacagna aan weydiisanin ha xor baata iima wanaagsan ya inuu yidhaha xor baata wanaagsan taasaa kasi wanaagsan lakiin hadday noqoto in wax ku qoro iyadana sax wey waay ilaahay baa wuxu waladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakatibuuhum in calimtum fiihim khayra fakatibuhu ku qoro shuruud buu laakiin yeelanaya wa kana ma'muunan muktasiban hadduu qof shaqaysan kariya yahay hadduuna shaqaysan karayn daxwa lagu bari maayo mid aaminanna waa inuu yahay oo dadka aan wax dhiba u keenaynin wax mushkilada aan keenaynin fasaad aan keenaynin xumaan aan la imanaynin ya yani qof waa inu noqdo wanaagsan ma'muuna waa inuu noqdo wاlkitaabatu kitaabadu mustaxabatu mid la suneeyey weeyaan idaa sa'alaha alcabdu addoonku marka uu weydiisto wa kaana markaas yahay addoonkiina ma'muunan mid ma'muun oo aamina marka uu yahay muctasiman shaqaysanay waxa ka shaqaysanaya de waa ku aamin dadkiina nin xumaynaya nin fasaad gelaya nin wax fasahaadinayna ma hadduu ogyahay nin wax fasahaadinay inuu yahay ama ogyahay nin aan shaqaysan karin inuu yahay waxba ku qori maayo addoonnimadiisa loo qaatay walaa tasixu kitaabada asix mayso ilaa bimaalin maal mooyaane maalkaasoo macluumin la garanayo maxaa ku baxay maalku inuu noqdo majhuul maalka waa inu isla garanayo qadarkiisa waa in la garanayo sifadiisna waa in la garanayo wax aan hadhow muran aan keenayn adduun noocaasiya oo intaa leeg intaasoo dirham dinaar hadduu intaasoo dinaar ya haddii uu yahay lacag caadiya lacagta caadiga intay noqonayso waa lasla garanaya lacagta iyo noocay tahay jahaalada waa laga saara wayakuunu waxa uu noqonayaa maalkaasi mu-ajalan mid dib loo dhigay ilaa ajalin macluumi ilaa madan macluuma ayaa dib loogu dhigaya aqaluha ay ugu yar tahay najmaani waa la muddaynayaayo laba najmi laba waqti najmiga waa waa waqtiga ayaa weeyaan baa loogala jeedaa carabtuna waxay ahaayeen qaar ku waktiyeysta biuluuci biuluuci najm xidig hebel markuu soo baxo xidig ada dadkeena remiyi laftooda xidigaha way yaqaanaano xidig hebel iyo xidig hebel ya waktiyay ku tirsadaan oo waxay ku tirsadaan saasoo kale waxa weeyaan wanka sumalkaa ah marka lagu darayo idaha lagu darayo way ku xidig hebel markuu soo baxaa lagu daraa way way yaqaanaan saas yaqaan ku xisaabtamaan carabtuna saasay ahaayeen oo xidigaha way ku xisaabtami jireen xidig hebel markuu soo baxo iyo xidig markuu soo baxo waqtiyay waqtiyu samaysan jiray way ku waqtiyaysan jiray marka aqaluhu najmaani laba waqti yaa ugu yar waay marka halkan waxaa logala jeedaa uun maalka la bixinayo fi kuli waqti waay ninkan wuxuu odhanaya kun baad bixinaysa bishu marka intaa marasana intaasood bixi bishaa kalena intaa kusoo bixi taa kalena intaa kusoo bixi saasuu uu qaybinaya wuu shaqo tegayaa wuu soo shaqaysanayaa wuxuu soo shaqayso iska bixinaya wahiya kitaabadii min jihati sayidi xagga sayidka laazimatun weeyaan wa min jihati mukaatabi mukaatabka xaggiisana jaa-izatun wey caqdigu ka warramaya marka caqdigu waxaanu soo qabinnay cuquud maxay u qabsantaa mid laazim الطarafayna iyo mid jaa-iz iyo mid laazimin min araf wa jaa-izun min araf soo sameen waxaynu doonaynaa haddaba mid laazim min aarafayn maxaa ka mid ahaa labada araf waa laazim fadal adiga haye ya bayci oo kale bayc marku shuruuddiisi arkaantiisa dhamaystirto khiyaaraadkina ay dhammaadaan caqdigaas waa laazim khiyaar majliskina waa dhamaada khiyaar shardina wa dhamaada mama maba jiraba caqdigu laazim buu noqonaya waana laazim arafayn laba araf laazim buu ku yahay markaa su-aasha kale in lagu xigta waxa wey laazim maxaa caqdiga laazim marka la leeyahay iyo caqdiga jaa-is marka la leeyahay maxay ku kala duwanaanayaan laazimku muxuu yihi waay adiga hay lagama noqon karo wey laazimkuna laazimka lagama noqon karo wey jaa waa laga noqon karaa bimacnaa caqdiga waa la fasikhi karaa weya sax wey waay haddaba kaasi waa laazim tarafeynka soo ma mid wa jaa-is jaa tafadal shirkadii oo kale fariid shirkadii oo kale dadku waxay wadaan caqdigaas waa caqdi jaa-is labada qof marku doona faskhi karay waxaa kala jiray kan iminka aynu joogno maahae laazimun min araf wa jaa-izun min araf waynu soo marnay tafadal rahanka oo kale fariid laazimkiisna ahaa xagga xagga raahinka qofka rahanka dhigay ya qofka rahanka dhigay maxay noqonaysa isaga xaggiisa laazim kamuu noqonay laakin loo dhiibay muxuu noqonaya isaga jaa-is isagu caqdiga waa fasakhi karaya waay haddaba halkanna waa saas kale waa laazimun min araf wa jaa-izun min araf marka wahiya min jihati sayidi laazimatun xagga sayidka waa laazim caqdi laazima wey oo markuu caqdigii uu galo ee uu addoonkii malcagta ku qoray ee addoonku shaqo tago isagu ma fasikhi karayo isagu ma fasikhi karo wuxuu fasikhi karaa keliya uun ninka waktigii loo qabtay kusoo bixin ba waayaba waktigaas loo qabtay uu bixin waayo tii waktigii labaadna waa kusoo bixin waayo de markaa caqdigu fasakh karay ila waa kan wixii lagu qoray waa kan bixin waaye haddama garata waay laakiin inta kale fasikhi kari maayo inta kale fasikhi maayo waay mukaatabka laakiin xaggiisa waa jaa-izo isagu waa fasakhi karaa hadduu idhahdo ama adoonkayga waan iska ahaanayaa waan kari waayey ama waxa weeyaan waaba laskaba daayaba intaba aq bu leso falahu waxaa usugnaaday mukaatabkii faskuhaa matashaha markuu doono inuu fasukho ayaa usugnaaday walilmukaatabi mukaatabki waxaa usugnaaday addoonkii altasaruf bima fii yadihi waxaa gacantiisa ku sugan inuu ku tasarufo ayaa uu leeyahay oo min almaali waxaa gacantiisa ku jira maala inuu ku tasarufo ayaa uu leey s ku tasarufaya waaan xolaan gacanta ku haya ku tasarufi karaya sababtu ku tasarufaya waxa weeye waxaa la yidhi oo lacag iska soo bixi de markaa ninku waa inuu shaqeeyaa waa inuu wax soo iibsadaa wax sii iibiyaa markaasuu lacag soo saari karaya marka marku wax soo saaro ayuu iska bixinaya wayajibu cala sayidi sayidkii waxaa waajib ku ah oo ku waajibaya an yadaca canhu inuu ka dejiyo mukaatabkii min maalilkitaabati maalka kitaabada xaggiisa inuu ka dejiyo maa shay yastaciinu bihi wuu kaalmaysto calaa adaa'i nujuum alkitaabati kitaabada waqtiyadeeda gudashadeeda wixii lagu qoray waqtiyadii lagu waxaa lagu qoray la soo bixi gudashadeeda wuxuu u kaalmaysanayo ayaa uu ka dejin doona macanaa sayidka waxa laga doonaya sayidka waxaa laga rabaa inuu maalkan uu ku qoray inuu wax ka dhaafo maalka uu ku qoray inuu wax ka dejiyo waxa uu leeyahay inuu yidhaahdo intaana waan kuu qoray intaana waan kaa daayay waxa uu leeyahay kale in markuu wixii uu keeno inuu qayb siiyana oha intaana qaado na waa leey labadaba way way u bannaantay wixii uu ku qoray markuu u keeno inta ugu dambayso kale inu kaba daayaba u yhahdo intaa ugu dambayso waan kaa daay intaa soo madkeenna intaa waan kaa daay iska soco ama inuu siiyaba u yidhahdo inta lacagtan hoo oo uu siiyo iyo markuu ugu horeyso ku qorayba inu intaasan kaa doonay intaana waaman kaa daayayba marka inuu siiyo iyo inuu ka dejiyo inuu xagga hore ka dhaafo iyo xagga dambe inuu ka dhaafo iyo xagga dambe inuu ka siiyo inta way banaantay xagga dambe inu ka siin karay yani markuu soo bixiy matalan hadduu ku qoray hadduu ku qoray kale matalan kun hadduu ku qoray kunkii uu ku qoray markuu soo bixiyey toddoba boqol ka saddex boqol o dhawan kaa dhaafayba amaba uu siiyaba boqol qaadaba ama markuu kunkiiba keeno inuu lacagtii qayb u celiyo ha intaa qaado waxaana ugu fiican inuu xagga hore ka dejiyo oo idhahdo kun baan kugu qoray kunkaas saddex boqol baan kaa dhaafay maxaa soo hadhay toddobaad boqol iska soo bixi taasna waa way fiicantay waay wala yajibu ha wayajibu ala sayidi sayidkii waxaa ku waajibay Ah, wayajib cala sayidi sayidka waxaa ku waajibaya an yadaca canhu min maali kitaabati maala kitaabadiisa maalka kitaabada inuu ka dejiyo maa yastaciinu bihi wuxuu u kaalmaysto calaa adaai nujuumi kitaabati nujuumka kitaabada wax markaasi uka ah, bixinteeda nujuumka kitaabada bixinteeda wuxuu u kaalmaysto nujuumka maxaan ku micnay adiga adiga adiga a ya maxaa loogala jeeda ya النجم مaaa logala jeeda halkan lama حق xagga horan najm kusoo marnay وaqalhu نجmaani mayna soo marin de najmaanina waa waa muhana nujumkuna waa jamcu najmina de waa mfrad mayna sa marka halkan maxaa logala jeeda haduu najmi yahay hadduu najmaan yahay maxaa logala jeedaa sheekuu garan waayo ay adiga ad ya anuusan imka akriya imaka kan akriya online ka iska daayo ma garanaysa ma fahmin najmi maxaa loogala jeeda annajmu wa aqaluhu najmaan s shekh wa aqaluhu najmaan waa maxay micnaheedu sheekhu garan waaya soomaalta waa rag badan ba fadhiya admad garanaysa a waa waktiga wey sax wey wax lagu bixinaya wey waa la waktiyeyn wixii waa la waktiyeynaya maha waqti baa loo samaynaya waqtigaa loo samaynayo weeyaan kaas wey waa la waqtigeynaya waay walaa yactiqu xoroobi maayo ilaa biadaa'i jamiici lmaali maalka dhammaantii inuu bixiyo mooyaane maalka dhammaantii markuu bixiyo ayuu bixinaya alcabdu almukaatabu cabdun maa baqiya calayhi min kitaabatihi dirhamun intuu hal dirham ku harsan yahay waa waa addoon weeyaan baa rasuulku yuri sala allahu alayh fasl waidaa asaaba sayidu amatahu halkanna wuxuu kaga warramayaa ummahaat lawlaad waxaa la idhaahdo um lwalad umlwaladka waynu soo marran malanay meel ban kusoo marnay soo saamahayn maxay ahayd umlwaladka yaa sheegaya fadal fadal ha ya ersa kusoo marran sax wey maxay umlwalad markaa ti waa yahay maaa xukunka maaha mulweladku waa t waa te sayidkiiba ilmo dhashay oo ka ilmo dhashay sax wey waa gabadha waa addoonta sayidku sayidkii lahaa ee mulkulyamiin gacantiisa ay ku jirtay markaa sayidkii ilmo u dhashay ama carur u dhashay ayaa umulwalad la yidhaahda walad waa taas wey ah, almustawalada marka taas axkaamteedu inaga warramay marka hadda u fiirso oo eh, saddexdaa fasale ah imka aynu maraynaba noocyada addoomaha uu ka waramay mid wuxuu kasoo waramay warramay addoonka mudaberka la yidhaahdo tadbiir xaggii dambaa laga xoreeyey xaggi dambe laga xorey maxa logala jeeda markuu dhinto ayaa u yihi maxay xor baati inta ka horreysan intuu nooliyay waa addoon weya waayo kan labaad iminkan kasoo soo baxnayna la yidhahdaa waa nooc kale isaguna kan iminkan marna waa nooc kale oo umulwalad axkaam gaara bay qaadanaysaa umulwaladku oo labada qof ninka iyo gabadhu xalaal waxay iskugu noqdaan uun laba arrimood taasaad ogaanaysa laba arrimood annikaax iyo milkulyamin bes nikaax in isguursadaan iyada waa macruuf iyo mulkulyamiin oo ninku addoonta uu isagu u mulkiyey ee gacantiisa ay soo gashay way ula mucaamalan kareen mucaamalada banaanaansa waayo haddaba addoontaasi haddii ay dhasho ilma hadday dhasho umulwelad baa la yidhaahdaa axkaamtay leedahayna sheekhuna wuu inoo sheegi doonaa in la iibiya ma banaana in la rahnaana ma banaana in la ma banaana ilmaheeduna waa xor isagu markuu dhintana way xoroobaysaaba markaa way xoroobaysaa mar alle markuu dhintaba way xoroobaysaa raasulmaalkiisay ka xoroobaysaa ulusulmaalka maaha isaga noo sheegaya wa idaa sayidu sayidku markuu asiibo amatahu addoontiisii oo fa ay dhigto maa shay ay dhigto tabayana fiihi dhexdiisa ay caddaatay shay-un shay oo min khalqi aadamiyin aadami abuurkiiya xaruma calayhi korkiisa waxaa xaaraan ka ah baycuhaa iibkiisa ayaa xaaraan ka noqday iyo iibkeeda baycuhaa iibkeeda wa iyo rahankeeda iyo wahibatuhaa hibadeeduba xaaraan ka wajaaza lahu waxaa u banaan wajaaza lahu waxaa u banaanaaday atasaruf fiihaa inuu markaasi ku tasarufo bilistikdaami ka shaqaysi inay u shaqayso iyo walwai wa idaa maata sayidu sayidku markuu dhinto cataqat min ra'si maalihi maalkiisa raasi maalkiisa ayay ka xoroobaysaa qabla duyuunu duyuunta ka hor iyo walwasaayaa eh, muxuuha eh, dardaarnimadii ka hor wawaladuhaa ilmaheeda oo min hayrihi isaga keyrkii ka ahaadayna bimansilatihaa mansiladeeda ayuu ku jira iyaduna yani waa sideedoo kale weyaan waay ayb idaa asaaba asayidu asaaba asayidu sayidku markuu asiibo bimacna waxa logala jeedaa halkan waigii baa loogala jeedaa iyo jimaaci markuu u galmoodo sayidku amatahu addoontiisii isaabadu maxa logala jeedaa alwau baa loogala jeedaa waigii weeyaan fa wadacat ay dhigto marka dhigto maxa logala jeeda halkana ay umusho ya fa wadacat ay umusho maa tabayana fiihi waxay dhexdiisa caddaatay shay-un min khalqi aadamiyin dhexdiisa waxaa ku caddaaday shay-un min khalqi aadamiyin aadami abuurkii wax ka mid ah baa ku caddaaday micnaheed waxa weeyaan yacni hadday umusho walow haba umushaba wax suuraddii ibni aadamkaba leh oo xilligii ibn xilligii ilmuhu ku dhalanayaba aan gaadhin ka hor ka hor bu dhashayba afar bilood buu ku dhashay ama markii ilmuhu dhamaystirmayba ayuu soo ayuu soo dhashay oo uu soo baxay dumarkii umulsooyinkinu waxay yidhaahdeen suuradda ibni aadamkuu leeyahy waa ibni aadam bilowgiisii weeyaan ibni aadam bilowgiisii weeyaan wada waa la sawiraya sawir buu yeelanaya sawirka ibni aadamku yeelanaya ila maraaxishu maraya waa imsa afartanaad u mara ilmaha abuurkiisu imsa imsa imsa imsa marxalad u mara saddex afartanaad afartanka hore waa nudfa afartanka labaadna waa calaqa afartanka saddexaadna waa mudqa afartankaas markuu dhama suuradda ibni aadamku yeelanaya markuu suuradda ibni aadamka uu yeesho ayaa naftii la gelinaya lagu afufaya deetana wuxuu ku dhalanaya dee lix bilood baa ugu yar wuxuu ku dhasho waxaana ugu badan imse sanadood afar sanadood wayna soo tilmaanaan malanay soo maha waay sagaal biloodna waa qaalibkooda waa sida imaam shaafici uhi raximah llah lakin de lix bilood ijmac iskuma ba khilaafin ba iyada culimadu waa ku ijmaaceen inuu lix bilood wax ka yar inuun ilmuhu ku dhalanayn ilmo nool inuu ku dhalanayn marka markuu leeyahy ma maa tabayana fiihi shayun min khilqi aadamiyin waxaa caddaaday wa suuradii bini aadam kale ya waxa weeyaan ilmihii sawirkiisii hore un waa abuurkiisi ugu horreeyey buu jooga weeyaan xilligaas markaasi umulusoyinku sheegay hadduu isagoo dhamaystiran dhasho iyo isagoo nooc dul dhashan waa la mid weeyaan waa markii ugu yarta waaba intaaba hadduu doono ha noqdo weyaan micnaheedu haddii sidaa ay noqoto xukunkaana ka dhalanaya haddii ilmo uu dhasho ilmo dhamaystiran oo nool mid dhintay mid bilowgii ibni aadamka taagan hadduu xataa yimaado waxaa ka dhalanaya xukunkan weyaan so mida fahmi xaruma calayhi waxaa xaaraan ka ah baycuhaa sayidkii waxaa xaaraan ka ah korkiisa baycuhaa inuu addoontaa iibiya waa ka xaaraan warahnuhaa inuu rahnaano waa ka xaaraan wahibatuha inuu hibeeyaana waa ka xaaraan wajaaza lahu tasaruf fiiha waxaa kale u banaan inuu ku tasarufo ayaa u banaan bilistikdaami ka shaqaysi istikdaam inay u shaqayso inuu ka dalbado dee inay u shaqayso hahdo shaqee way u banaantay walwai iyo waiga inuu u way u banaantay waay waidaa maata sayidu sayidku markuu dhintana cataqat min ra'si maalihi raasimaalkiisay ka xoroobi doontaa qabla duyuuni deymaha ka hor iyo walwasaaya dardaaranada mudabarkii aynu soo maraynay markuu addoonku dhinto xor buu noqonaya soo ma ya waxaan jeedaa sayidku markuu dhinto cafwan markuu sayidku dhinto muxuu noqonaya xor xagee laga xoranayay ma raasumaalka mase mase meel kale thuluthu maalihi soo ma thuluthu maalku yuu ka xoroobay lakin halkan maya mar alley markuu dhintaba addoontii waa saas xoolihiis bay ka baxdayba xataa daymi intaan laga bixinin bay ii baxaysaaba iyadu xor noqonaysa wixuu dardaarmay iyadoon la bixinba xor bay noqonaysaaba markaaba xor bay noqonaysaa iyadoo la odhan maayo uludku maalka hala raaciy la odhan maayo uludka waa qof wuxuu xaq u leeyahay xoolahaas markuu inuu dardaarmo inuu saddex meelood meel ahaan bixiyo ayuu xaq u leeyahy marka xaggaa raaci maysa iyadu raasimaalkaa laga bixinaya raasimaalkii ka xoroobaysa raasimaalkii ka xoroobaysa markaa u dhintaba xor bay noqonaysaa wey markaa u dhintay xor bay noqotay raasumaalkiisina way ka baxday intaas waa intaa wawaladuha wawaladuha ilmaheeduna oo min gayrihi wawaladuhaa iyada ilmaheeda oo min gayrihi sayidka hayrkii markaasi ka ahaaday bimanzilatiha meesheeda ayuu manziladeedu joogaayo la mid buu noqonayaayo dee isaguna markaa waxa weeyaan xukunkeedaasi ayaa uu qaadanaya xukunka iyado ay qaadatay ayaa uu qaadanaya oo dee waxa weeyaan hibeyntii lama hibeynayo lama iibinayo lama rahnayo xukunkaasuu isna qaadanaya marka min gayrihi buna guri soo ma ay min gayri sayidi oo waxay noqonaysaa maalan sayidkii ayaa addoontiisii inunu guuriyey markay noqotay umu welad dabadeed umu welad markay noqotay dabadeed ayaa waxa uu guuriyey nin kale ninkii kale wuu guuriyey ayaa ilma u dhashay ilmaha ay dhashay iyadoo la xukunyay sida aan loo iibinaynin loo hibanaynin loo loo raxnaynin iyana isagana saasoo kale noqonaya lama iibinayn lama raxnay lama aan ku celiya sayidku addoontiisii ayaa ilmoo dhashay maxay noqotay umu welid bay noqotay soo maaha nin buu u guuriyey ninkii uu guuriyey addoontii ninku addoontiisii umu weladka u noqotay ayuu nin u guuriyey ninkii uu guuriyey bay ilmo dhashay ilmaha ay dhashay il iyada umu welid ilma ilma dhashay ilmaha ay dhashay ma sayidkiiba dhalay mise nin kala dhalay ya nin kala dhalay soo maaha ilmahaasi sayidka ma ahayn ninka kale uu dhalay markii uu muwalad noqotay dabadeed ya ilmahaas iyaduu la xukun yahay sida iyadu uu muwalad ay u tahay oo aan loo iibinaynin ba isna aan loo iibinaynin aan loo rahnaynin oo aan loo hibe oo aan loo hibeyneynin axkaamta iyadu ay qaadanaysa ayaa uu qaadanaya oo marka uu sayidkii uu dhin sayidku markuu dhintana ya sidai hooyadii u xoroobaysa isna saas weeyaan marka la xukun buu noqona marka ilmahaas waa ke laakin waa waa waa waa sayidka maaha nin kala dhalay oo addoontiisiibuu nin kale u guuriyey lakin waa markay noqotay maxay umuwelad markay noqotay weeyaan umuwelad markay noqotay dabadeed ayuu ninku guuriyey markaasi ninkii u guuriyay ba ilmau dhashay ilmahaas iyadoo la xukun yahay axkaamta iyadoo ay qaadanaysay iyu la iyuu la qaadanaya saas weeyaan waay haddii hooyadii baa waxay noqotay eh, mar haddii hooyadii sayidku kaylma dhashay umu ay noqotay oo markuu dhinto xor noqonayso isna saas u qaadanaya oo dee hooyadii buu yuu yuu ka raacaya xagga riqiga iyo xagga xorriyadda hooyadii hooyadiibuu ka raaca addoonku intaas waa waadix baan filaya soo maha an dhaafin waman asaaba amata gayrihi addoon qof kale uu leeyahay qofka u galmooda binikaaxi nikaax ugu galmooda falwaladu minhaa ilmaha xaggeeda ka ahaaday ilmihii ay dhashay mamluukun lisayidiha sayidkeed miduu hantiye weeyaan wa in asaabahaa hadduu ugu galmoodo bishubhatin shubha hadduu ugu tagana oo fa e, e, e, ilma dhasho fawaladuhu minhaa ilmihii markaasi xaggeeda ka ahaaday xurun xor weeyaan wacalayhi ninka shubhada ugu tegay korkiisa waxaa ahaaday qiimatuhu ilmahaasi qiimihiisa ayaa ahaaday korkiisa ahaaday lisayid sayidkuna u ahaaday ama lisayidi xaalo markaasuu yimi sayidka mid u sugnaaday waay masale kaloo kana kaga warran masaladii hore ya waxaa isugu kan dhex jiray laba masalo haddaad u fiirsatiin laba masala isugu kan dhex jira soo ma laba mas inta intaa hore imanka so dhamaynay tan imankaan akriyayna maaha waman asaaba amatan gayrihi maaha inta ka horeysa inta ka horeysa laba masala sugu ka dhex jira soo ma labada masle sheegay karuqaad ya a a waay ha ha ha feri waa runtii weyan mid waxa weeyaan addoontiisii ayaa ilmo u dhashay sagidkii laftiisii u dhashay taas waa mas'alo masalada labaadna waxa weeyaan addoontiisii um weladka ahayd oo nin kale u guuriyey oo ninka kale markaa ilmo u dhashay masalada labaadna taas ahayd iyado marka midna isaga u dhashay marna adoontiisa waladkeed baa nin kale uu guuriyo ninkaa kale markaa ku dhashay labadaa masale halkaa inoogu jiray saa ula soco labada masalo iyo halkaa ku jira halkanna waxaa inoogu jira laba masalo kale labada masalo kale maxay yihiin waay labada masale kale waxa weeyaan nin baa wuxuu leeyahay addoon addoontii uu lahaa buu ninuu guuriyey haddii mubaladu imka umay noqon isaga umuwalad umay noqonin nin buu u guuriyey ninkiiba ilmo u dhashay ilmahaasi sayidkaa iskale taas waa mid ilmaha ay ninkaa u dhashay sayidkaa iskale taas waa masalo masalada labaadna waxa weeyaan ninka gabadh u tegey addoon buu u tegey aanu isagu lahaa inuu nin kale uu leeyahay shubhu ugu tagay laakiin shubha inuu ugu tegay shubhada waad garanaysa gabadhiisii mooday moodayy way u ekaatay dabeetana sidaasuu ugu tegay ilmaha ay dhashaa waa xor ilmaha ay dhashaa muxuu noqonayaa xor buu noqonaya marka ilmihii dee ad addoonka u noqon lahaa xor buu ka noqday ilmihii soo ma deetna waxa la odhan doona nin yahow sayidkii waxaad u celisaa ilmahan ilmuhu waa xord ilmaha xorkaa lama qiimeeye isagoo addoona addoon isagoo muxuu noqonaya marka dabetna isagoo addoona qiimihiisa buu celi doona siin doona ila ka khasaariyey addoon buu ahaan laha soo ma ah. labada masle halkaas inogu jira ims maslada haysta marka ya afar labada masle maslada hore waman acsaaba amata kayrihi binikaaxin falwaladu minha mamluku lisayidiha halkaa arrin baynu ku ogaanayna haddaba waxaynu ku ogaaneynaa markaynu soo marinay baabka nikaaxa waxaynu soo marnay ninna ma guursanayo ya addoon addoonta la guursan maayo ilaa qof ka baqda zino mooyaane sidoo kalena lacagtii meherka waaya kaasun bay u banaanay ka kalena maya baa layihi sababta waa maxay sababta arrintan ayaa laga cararay arrintee hadduu addoon guursado oo addoonta ay carruur dhasho carruurta isagu yeelan maayo sayidkii baa yeelanaya carruurtan dhalanaya sayidku baa qaadanaya sayidku baa yeelanaya warshadda waxaad noqonaysa cid kale soo saaraysa ya sidaasaa markaa saasa markaa loo diiday sababta loo diiday waa tan iminkan fahnay soo sababta loo diiday waa tan labadaa masalena qabso laba maslo horena waad haysatay masale kalena waynoo harsan marka waman asaaba qofka u galmooda amata gayrihi asaabadaada horena waana soo tilmaanay dad asiibo tirahdna waa la mid lakin dee taasa kasii waadixsan wadciga soo ma binikaaxin nikaax zinaduna waa la mid falwaladu minhaa ilmaha xaggeeda ka ahaaday mamluukun lisayidiha ilmaha ay dhashay ee ninkaa markaa u dhashay mamluukun lisayidiha sayidkeed mid uu hantiyey weeyaanoo sayidkiibaa iska yeelanaya oo ilmuhu waxa uu raacaa fi riqi waalxuriyati hooyadiibuu raacaa markaa maadaama oo dee sayidku iyada uu hantiyey iska leeyahay ilmihiina isagaa yeelanaya wain acصaabaha bishubhatin shubha hadduu ku asiibana asiibka maxaynu kala jeednaa adiga ya fawaladhu minha xurun weladka markaa xaggeeda ka ahaaday ee dhashay waa xor weeya wa calayhi korkiisa waa xalaaday kee ya kii shubhada ugu tegey qiimatuhu qiimihiisaa korkiisa ahaaday oo lisayidi sayidka u sugnaaday qiimaha sayidkaas sayidka sayidkaas waa loo qiiminaya sayidkana la waayo wa in malaka maslada kalena waa tan wa in malaka hadduu hantiyo alamata almuطallaqata addoontii la furay hadii uu hantiyo bacda dalika intaa dabadeed yaani bacda dalika wuxuu kala jeedaa uu guursaday gabadhii buu guursaday dabeetana markii uu guursaday ee ay is arkeen addoontii weeyaan hadda addoontii ee is arkeen ayuu furay dabeetana waa hantiyey ya dabeetna waa hantiyey ya wama wa in malaka hadduu hantiyo alamata addoontii hadduu hantiyo addoontii almuطallaqata ee la furay bacda dalika intaa dabadeed intee yani wuu guursaday hadda egu firso addoon nin kale uu leeyahy buu guursaday ilmay u dhashay ya ilmaha ay u dhashay muxuu yihi ma xorba mase maha xor ilmahaasi maaha ma xor mase maha xor maha xor yaas kale sayidkii addoontiibuu furay ninkii guursaday ilmahaasi ay u dhashay ayaa furay deetana markii uu furay ayuu haddana soo iibsaday gacantiisii soo gashay mulkulyamiin bay noqotay soo umuwalad mau noqonaysaa il markii hore waa kana uu guursaday ilma ilma dhasheen maya ilmuwalad ma noqonayso umuwalad ma noqonayso oo dee markaa hore ee ilmaha ay dhashay isagu muu lahayn addoontan ee waxaa lahaa ayo nin kalaa lahaa uu guursaday umuwalad noqon mayso marka masaladaas kuu sheegay wa in malaka alamata addoontii hadduu mahantiyo addoontii almuallaqata ee la furay bacda dalika intaa dabadeed lam tasir noqon mayso uma waladin lahu umu ugu noqon mayso bilwad'i fi nikaaxi nikaaxi markaasi galmada ugu tegey ugu noqon mayso uma walad lam tasir noqon mayso uma waladin lahu uma walad ugu noqon mayso bilwaطi fi nikaaxi nikaaxa tegitaanka ugu tegey uma walad ugu noqon mayso wa saarat uma waladin lahu uma walad bay noqotay iyo ku noqon doontaa bilwaطi bishubhati shubhada markaas tegitaanka ugu tegey uma walad bay ku noqona calaa axadi اlqowleyn labada qowl mid kamid markaynu qabanno labada qowl ee masalada ku jira midkood markaynu qabanno imaam shaafici laga wariyey saasna baan filaya ina axad alqowleyn marka labada qowl mid kamidna waa labada qowl u mid kamid a waa qowlkaasi waa wa waa daciif ya qowlkaasi waa daciif eg masalada hore ma maxay ahayd waxaynu doonaynaa inaynu labadan dambe labada hore ku xidhayn ومن asaaba amata ayri binikaxin fawaladu minha mulukni sayidiha waa min waman asaabaha bishubhatin mid kala ahayd soo saamaheen ya ninkaa hore nikaaxa guursaday gabadha addoonta guursaday ee ilmaay u dhashay ee muwalid aynay u noqonin haddii uu furo oo dabeetana uu soo iibsado oo uusaa gacantiisa ay kusoo gasho ila marka hore ilmaay dhashay umuwalid ma noqonaysaa may umuwalid noqon mayso taas waa mid waladku xor buu noqonaya soo ma ahayn ayadana waxay noqonaysaa qofkii waxa weeyaan isaguna umu welad bilwai ugu noqotay bishubha bilwai bishubhati shubhada ay ugu noqotay ilma ay ku dhashay shubhu ugu tegay ilmay dhashay ya deetana wuu soo ibsiday isaguna de gacantiisa soo gashay umu walad ma noqonaysaa laba qol baa ku jira qolba uu xoranaya umu walad bay ugu noqonaysaa caynkaas qol wuxu odhanaya may umuwalad u noqon mayso qowlka odhanay umuwalad noqon maysana raajixa qowlka meeshii nagu yaalla uu leeyahay wasaarat umuwalad inahu bilwati bishubhati qowlkaas waa daciif saasuu noqonaya markaa wain malaka hadduu hantiyo alamata adoonta wain malaka hadduu hantiyo alamata adoontii almuطalaqata ee la furay bacda dalika intaha dabadeed lam tasir uma lahu uma ugu noqon mayso bilwaطi fi nikaaxi nikaaxa markaasi galmadu markaasi ugu tegay wasaarat wasaarat waxay noqon uma waladin lahu biwalad bay noqoni bilwai bishubhati bilwai bishubhati wasaarat waxay noqotay uma waladin lahu umu walad bay u noqotay bilwai bishubhati shubhadu ugu tegayna waxay ku noqotay muxuu ahaa umu walad calaa axadi alqowleyni labada qowl mid kamida markaynu qabanno qowlkaasna waa daciif yani waa laga raajixsan yahay qowlka raajix waxaa weeyaan annahaa laa tasiru uma waladin um walad markaasi noqon mayso oo de waa in isagoo isagoo mulkiyey ubay umurad mulkigiisa ugu tegay ubay markaa noqonaysa umurad halkaa waxay noga dhamaaday kitaabkii soo ma saqa hadhay halkaa kitaabkii labaad so kitabkii labaad ma kitaabkii labaad baa inoo dhamaaday marka hore ilahay baynu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala inoo dhib yareeyey caafimaad qabnay nagu soo gaarsiiyey halkaa imro waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaana watacaala in uu kuwa kalena saas oo kale inoogu bilaabo inagoo caafimaad qabnana inoo dhamaystiro maanta kitaabku inoo dhamaaday waa maalin axada bisha dulxija waa saddex soo ma kun afar boqol iyo shan iyo afartanki hijiriya ilahay waxaanu weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu nagu anfaco waxaynu baranay miisaanka xasanaadkana ilaahay inoo saaro wixii aynu ku gafnay ee qaladaay naga dhacayna kole ibni aadamku qaladkiisu waa badan wixii qalad ay naga dhacay ama si qalad aynu u akrinay ama si qalad aynu u macnaynay ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dembigeena markaasi inuu inoo dhaafo qowlka iyo camalka labadaba ilahay inoo hagaajiyo marka insha allah kitaabkeena labaad ayuu inoo bilaaban doonaa waktiga kolley waxaan filaya adee ciiddii baana soo socotaa bacda ciid kumuu noqon doona kitaabkeena kalena insha allah ilahay idankii marka waxaynu isku imananaa berito beri darsigeenu dhigana waanu mura waynu qaybna waynu muraajacaynayna qaybta dambena s waynu sii akri doona wixii noo haray insha allah marka darsigani berri waa la imanaya sidii aynu iman jirnay baa loo imanaya waxaynaynu isweydiin doonaa su-aalo insha allah xogaay inta dambena waynu dardaaran baynu siin doona insha allah salى اllah وsلم وbaarak عalى mحamed وعalى alih وsaxbi aجmaعin